الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي شيخ مسلم والترمذي وابن ماجه وأبي داود شيخ الجماعة إلا البخاري والنسائي وسلمة بن شبيب ومحمود سلمة بن شبيب وين صوم الرشالي وشيخ مسلم والسنن شيخ مسلم والسنن ومحمود بن غيلان شيخ الجماعة إلا أبا داود قالوا حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي نبي وxuu صلى الله عليه وaله وسلم يحب kii jecel alxalواء shayga macaan xalwaaga waxyaabaha macaan aطcimada iyo ashribada wixii macaan o dhan baa loo jeedaa ma aha xalwada waxa u taqaanaan ee sonkorta iyo saliidda laga sameeyo iyo biyaha ee dadka lagu laayo taas bese ma ah wax kastoo macaan baa loo jeedaa kaana nabi sal l slam yuxibu alxalwa waxa macaan buu nabigu jeclaa iyo walcasala malabkaba waa jeclaa xadaana axasan bn muxamed waxaa laga qaatay laba macno macnaha koobaad cuntadu inay kala wanaagsan tahay binisbati linnaas taaniya in zuhdigu iyo zuhdiga nabiga sal l slam aysan dhaawacaynin inaad acimada ama ashribada qaybo kamida ah, ay naftaad u jeclaato ama aad ka hesho zuhdiga waxba aysan yeelaynin xadaثna xasan ibn mحamed الزacfaraniy صaaxib الshaafiعي wa shayku muslim wa shayku الbخaarي wالsunan cafwa wa shayku الbخaarي wالsunan shaafici saaxiibkii weeye isku shuukhna waa yihiin ardayna waa u yahay nin aad u qiimo badan wey xasan ibn moxamed ibnu صabax aلzacfarani xagga sitadana kulligood buu sheekhu ya waxaan muslim ka ahay waa shayku الbخaarي wالsunan qala xadana الxajaaj ibn moxamed almisisi qala qala qala bnu jurayj abarani cabdاlmalik ibn cabdاlcaziz أخبرني محمد بن يوسف الكندي أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أخبرته أنها قربت عطاء بن يسار ومن التابعين وفقهائهما ayaa wuxuu leeyahay أna أma سلمة أخبرته umu سلمة waxay u sheegtay asaga caطاء ah annahaa qarabad inay u dhoweysay ilaa rasuulilaahi jamban dhinac ama jeex jamban dhinac ama jeex mashwiyan la solay ama la shiilay fa akala minhu nabiga wax ka cunay jambi neef ai dhinaciibuu ahaa jeexiibuu ahaa ama garabkii fa akala minhu uma qaama waa istaagay nabigu ila salaad salaad buu istaagay wamaa tawada mana weyse qaadanin tuu nabigu hilib loo keenay weliba neef adhi ah dhinacii ama jeexii loo keenay oo isagii saxaabo dhowr ah oo jaabir ka mid ahaa ay wada cuneen iyuu nabigu istaagay salaadii markaa taagnayd buna tukaday mana wayse qaadanin marka in hilib la sugay ama la shiilay oo wanaagsan la cunaay zuhdigii iyo dhaawac u geysan maysa nabigina meelka dhac ku noqon maysa weeye intaasuu ka rabaa sheekhu iyo baabkii aynu soo marra haddii mararka qaarkood in nabigu uu ku idaaman jiray hilibi wixii la halmaala waxaa kaloo ku jira fiqiyaadkiisi aynu ku marra kutubu tahaara lagu marayo in waxyaabaha la kariyey hilbaha la karshay iyo waxyaabaha dabka la saaray aysan weysada jabinin oo xadiidkii tarku lwuduui mima masat naar uu mansuuq yahay adilada loo daliishadu ka mid yahay si gooni ahaaneed adhigu hilibkiisu inuusan weysada jabinin xadaثna qtaybaة بن سacيid qala xadana بن lahycة cabdالlah عan sulayman bni زiyaad عan cabdالlahi bni xاariث qala aklna maca rasuuli الlah nabi maxamed baanu la cunay shiwaan hilib shiilan ama la solay fi lmasjidi shiwaan waa hilibka la shiilo wey mashwiya ma hadda aynu soo maraynay ayib shiwaga inta badan waxaa looga jeedaa oo marka eh, hilibka hoosidiisa ah intii dhuxuli iyo dab la shida badan geeda lagu gudbo ama biro kadibna la saaro ayaa hadda shiwaaga loo jeedaa <clears throat> xadiidkan sanadkiisu wuu saxiix weeye eh, cabdullaahi ibnu lahiica un baa ku jira cabdullahina waynu soo marray shalay riwaayatu qutaybat bnu saciid canhu inay qawiya tahay kamaa dahaba ilayhi axmed wakayruhu xadaanaa maxmuud xadiidka dambe waxaa ku jira isna in shawaaga iyo hilibka soran ama wanaagsan zuhdiga uusan dhaawacayni haaniyan alaklu fi lmasaajidi inaysan dhib lahayn hadday baahi keento baa loo daliishadaa qolyaha tabliiq iyo jamacaadka iyo masaajidda marka lagu afurahayo iyo inaysan dhib lahayn haddaan masaajidka la halaynaynin oo nadaafadiisa aan la dhaawacaynin xadaثna maxmuud ibn haylan abu axmed almarwazi qaala xadaثna wakic bn jarax xadaثna miscad bn kidaam waa nin imaama ila anahu rumiya bilirja can abi sakrata jaamic bni shadaad can ilmugiirata bni cabdillaah alyashkur اlkufi hiqat imaam can ilmugiirata bni shucba qaala diftu maca rasuuli illah data laylatin diftu marti baan noqday buu yihi maca rasuuli illaahi nabi maxamed la jirankiisa ayaan martiyey daata laylatin habeen habeenaha ka mid ah fa utiya waxaa loo keenay nabiga bijanbin mashwiyin bijanbin mashwiyin dhinac la solay oo la shiilay nabi maxamed iyo anigaa dad martine weeye macnaha xadiidku ayib saasaa hadda ka muuqata ayib laakiin xadiidku asalkiisu mugiira nabiga martiyey bay ahayd diftu maca rasuuli lahi sal slam daata laylatin habeen habeenaha kamid a ah nabi maxamed aan marti u noqda ama aanu wada martinay ah dad kale fa utiya waxaa loo keenay ama la keenay bijambin dhinac ama jeex neef adhi oo mashwiyin la solay ama la shiilay uma akhada wuxuu qaatay nabigu ashafrata mididii buu qaatay ama bilaawihii ama torri waxaa tidhahdaba fa jacala wuxuu gudagalay yaxuzu inuu goynayo yaqtacu xasigu alqaطcu yaxuzu inuu goynayo hilibkii goynayo oo jeexayo goynayo faxaza lii wuxuu ii gooyey aniga biha ay bishafrati tooridii bilaawihii minhu min aljambi almashhuwi wax iiga gooye lan jeexi lama wada qaadi kare nabigu bilaawihii toori buu qaaday hidibkii buu qayb iiga gooye iiga jaray qaala wuxuu raawigii ahaa mugiira ibna cabdillaahi alyashkuri alkuufi wa kaana shaaribuhu shaaribtiisu waxay ahayd shaaribtii mugiira bna shucba qad wafaa mid baxoo dheeraaday shaarub dhaar dheer buu lahaa ayib markuu habeenku nabiga martiye u yimid haddee uu nabigu marti sooray bu shaarib dheer buu ku arkay faqaala lana wuxuu ku yihi aqusuhu laka waxaan kugu kugu jarahayaa calaa siwaakin maxaan ka booday aniga ima dhigahaya hadee soo duwakiin waan ka tagay cafwan faja qaala fajaaa bilaalu bilaal baa iyimid bilaal baa yimid yudinhu asagoo ogeysiinaya bisalaati salaati markuu nabigu hilibkii qeyb u gooyay muqiira ee hilibkiiba la cunin yaa bilaal ordahay nabigu salaaddii baa taagan ummadin waa ku sugaysaa fa jaaa bilaalu bilaal baa yimid yudinhu asagoo nabiga ogeysiinaya yuclimu min aliidaan bisalaati salaada ogeysiinaya fa alqa shafrata tooridii buu nabigu iska dhigay oo tuuray fa qaala wuxuu yihi maa lahu maxaa ku dhacay bilaal inay marti ii joogto waa ogyahay salaadu tegi mayse waktiga in hadduuba ma u yarkaadiyo hawshii macnaheeda iyo munaasabadeeda uu fiirsado wey inaad iska noqoto mogta tirado wax kasta waa inuu yahay cala alwaqt mararka qaarkood yaa laga inaysan habooneyn salaadaha degdegaha iyo tegaya la garay lakin salaad waqtigooda dheer iyo muwasac yahay nabiguna marti u fadhido hilib iyo raashin iyo martitoon loo qaashaysta inaad xoogu toban koo daqiiqo iyo rubi siiso bay munaasabadu ahayd marka nabigu inuu dhibsaday qaabku usoo dedegay bilaal baa ka muuqata maa lahu maxaa ku dhacay maaa l maxaa helay baa l bilaal taribad yadaahu gacmihiisu ha dhudhaceene ha boorhoobeen ha caroobeene yani waa hadal daahiruhu waxaa weeyaan addamu iyo waducaau calayhi xaqiiqatuna waa maxay wa adducaau lahu weeyaan ayib waa erey mxuu ah, carabku bartay markaad wax dhibsato ama koosatan la iska isticmaalo xaqiiqana aan looga jeedin xaqiiqadiisa aan looga jeedin wargo ee waxaan samey bay qolyahan reer galbeedku yidhahdeen somaali galbeed qolyaha jooga soomaali badanoo degta markay wax kuu dirahayaan marna magac magacii ba baa lagu odhanhayaa inuu magacaduba lagu habaarame ee xoogow yar canaan wey lagu yar war magacii ba waxaa samey baa lagu dhihi war laqmaday sidaa yeel baad maqli waxaad maqlaysaa war go-e sidaa yeel marna go-on ahayn bay kudhihiho markaa waa duco way xake iyo weylaka kale un weeyey soomaalida wayla erayadaa way ku badan yihiin gobol kastaba un waxbaa laga isticmaalaa laakiin waay l waa daahiruhu waa adamu weeyaan laakiin xaqiiqatu waxaa weeye waa ducaa nabigu ilahay buu shardi la galay xadiiska muslama caddeeyey iyo kii caaishaba ruux kastoo muslima oon habaaro ama aan canaanto wuxuusan mudaninna aan ku dhaho ilaahu ducaya naxariisi dambi dhaaf ooga dhig buu nabigu yidhi ilahina waa ka aqbalay maa lahu maxaa ku dhacay bilaal taribat ha boodhowdo ha dhul dhacdo yadaahu labadiisa gacme bimacnaa waa cibaara can alkhasaara qaala wuxuu uhi wa kaana shaaribuhu shaaribta mugiira waxay ahayd qad wafa ay qad aala mid dheeraaday buu ahaa wafa bimacnaa aara aala wey u dheeraaday uu baxay buu ahaa faqaala wuxuu ku yihi nabig nabigaa yidhi markuu arkay inuu shaarubtiisu weyn tahay oo ay zaa'id tahay aqusu laka <clears throat> waxaan kugu jarahaya calaa siwaakin rumay baan ku qabanaya rumay baa intaan saa ugu qabto shaarubta yaa wixii ka dheer aan kaa goyn wey ila rumaygu waa yaryahay saasaa bishinta loo saaray dibnaha fiyadeeda timaha kasoo dheraa la goynaya dee afkay kaasoo gola caanihi bay kaaga horeyno raashinkii bay kaaga horeyn ayib aqusu laka calaa siwaaka rumay baan kugu goyn oo kugu manqasayn ama aw qaal ama wuxuu ihi qusahu ku goo oo adugu ku qiyaaso ku jar oo ku sargoo calaa siwaakin ama anaa kugu goyn ama adugu shaarutu wixii rumay ka badan iska goy sidaaduba foolxumo iyo dheeraad weeye xadiidka markaa isaguna waxaa laga qaatay in eh, nabigu loo keenay bijamin mashhuurin oo hilbahaas hadduu hel nabigu isticmaali jiray wa laa yaqdaxu fi zuhdi wa taqaluli min addunya inuusan dhaawacaynin baa laga qaatay ayib waxaa kaloo laga qaatay inaysan dhib lahayn hilbaha in middi lagu cuno oo axaadiista ku timid hilbaha in middi lagu cuno lagu goosto waa dhaqan cajam waana dhaqan mushrikiin mana banaan axaadiista tilmaantoo dhan waa daciifo axaadiista loo daliishada inaysan jirinna kana kamid a ah maca dacfi asaaniidiha labada macnaha meesha waa ku jiraan waxaa kaloo ku jira in ninka mudiifka ah ee dadka marti soore uu khidmeeyo ayib oo isagoo faadiloo afdalah oo ah, mafduulka ukhidmaynaya maadaama uu marti yahay sidaa darteed nabiy llahi ibraahim faraaqa ilaa ahlihi fa jaa bicijlin samiin oo kale wey taana waa ku jirtaa <clears throat> ayib waxaa kaloo laga qaadanayaa in salaada gelideeda uu imaamku mas-uul ka yahay gelidda la gelayo laakiin muadinku wuxuu asagu mas-uul ka yahay aqimidda iyo aadaanku mas-uul ka yahay laakiin xilliga la geli waxay ku xidhan tahay imaamkay ku xidhan tahay nabigu hadduu waktiga baa jooga nabi allow aan gallo oo imaam nabigu imaamku yidhahdo u yarkaadi imaamka laga amar qaadan ayib wixii salaada gelideeda laakiin waktiga waxaa mas-uul ka ah muadinka xaddathana wasil ibn cabdilaclى alsadi shaykhu muslim wsunan qala xadana mحamed بn fudayl can abi xayaan الtaymi wasmhu yaxya bnu saciid yaxya bnu saciid ibn xayaan waa nin imaam xaafid ah can abi zurcata mashhuur bkunyatihi abi zurca ibn camr ibn jariir ibn cabdillahi اlbajli baa la yihahdaa abi zurcata ibn camr ibn jariir ibn cabdillahi اlbajli can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala utiya nabiyu bilaxmin nabi maxamed baa hilib loo keenay sala allahu alayh waali wasalam fa rufica ilayhi diraacu dhudhun baa loo dhiibay eh, waxaa loo dhiibay eh, diraac baa loo dhiibay dhudhun baa nabiga loo dhiibay wa kaanat tucjibhu dhudhunku nabigu waa farax gelin jiray diraacu dhudhun baa asalkiis la yihahdaa in katifkii garabka looga jeedana waa suuragal ayb oo maalkuu nabigu aada u jeclaa ee eh, hilbaha uu ka jeclaa garabku ah katifka ayuu ahaa wa kaanat tucjibhu nabigu way cajab gelin jir bimacnaa wuu jeclaa w hilbaha meeshaasu ka jeclaa durba way bislaataa baa la sheegaa taaniya way ka nugushahay cadiinna ma laha iyo wax baruur ah hilibkeeduna hilib jilicsanoo markaa weeyaan saasuu nabigu u jeclaa ayb fanahasa waa qaniina ama waa min waa goosta minha min min adiraac nahsigu waa in foolasha fiidooda aad hilib ku goosato marna baalka waa la cantoogaa oo gawskii waxaa loo dhigaa iyo micidaa loo dhigaa sidii libaax baa wax loo gooyaa marna afarta fool baa lagu qabtaa oo wax yar baataa oga goosan nahsigu markaa saas weeye fanahasa minha akada minha qicatan yasiiratan biatraafi hanaayahu baa loo jeeda hilibkii wax yar buu nabiga ka goostay foolasha fiidooduna ku qabtay ayib nahasaba iyo qoraaniga nahashada sax ma aha siinkan wanaagsan siinkan wanaagsan nahshigu asagu waa hawl culus weeye nahasa oo siinkaa ah yaa sawaab ah mustaqdan u badan yihiin khaasatan riwaayada tirmidi nahasa wey riwaayad kaloo nahashaa way jiraan waa isku mid laakiin nahshiga yar xoog badan oo nahshiga oo si fiican loo qaniino oo loo goostay leeyihin wadaaduhu nahshiguna waa alahdu biatraafi alasnaan <clears throat> xadaana maxamed bashaar bundar shaikh ljamacati qaala xadana abu dawuud aلطayaalisi can zuhayr yani ibn muxamed yani ibn muxamed can abi isxaaq asabici zuhayr bn moxamed waa nin iqa ah wey imaama laakiin riwaayatuhu can abi isxaaq baa xoogow far la geliyaa oo la duraa oo wax laga yar sheegsheegaa dhibsa ma laho shucbaa ku mutaabaceeyey shucba bn xajaaj baa mutaabaceeyey shucbana cancanatu abi isxaaq fii riwaayati shucba waa maqbuula wey cinda ahli اlcilmi can sacad ibn ciyaad aلthumali waa iqa can ibni mascuudin qaala kana nabiy nabigu sal slam muxuu ahaa yucjibuku cajab mackii u bogay jecel bu addiraacu u dhankaa cajab gelinjir nabigu waa u bogi jiray qaala wuxuu yidhi ibn mascuud wasumma nabigu waxaa lagu sumeeyey fi diraac oo gabadhii yahuudiyadda ahayd ee nabiga yowma khaybar sumaysay ee rida usoo karisay tir waa idin martisoorahayaa dhudhunkii bay ku badisay suntu ku badisay ama garabkii bay ku badisay wa kaana yaraa <clears throat> wuxuu ahaa nabigu mid qabo aaminsan ana alyahuuda samuuhu yahuudda inay sumeeyeen oo marka sun ay ku dileen waagii dambana waa nabigu dhihi jiray suntii waagaasaan hadda kamid a ah asbaabta geeridayda iyo xanuunkayga kamid ah idan marka garabka nabigu waa jeclaa ayib ah, iyo iyo togoogta iyo cududda iyo ilaa dhudhunkaba nabigu sal slam waa jeclaa inagoo celiya marka laaqi diraac ilaahudhun baa la ilaaqay laakin ka darabkii horu buu lamid yahayo raashimaha ama cuntooyinka hilbaha qaybo kamida ah inaad jeclaysato inan wax dhiba aysan lahayn zudigana dhaawacaynin dhibna aysan geysanaynin adduunya jacayl aysan noqonaynin baa yaa loo arkaa xadana yaa laga qaadanaya xadiidka xadaana maxamed bashaar bundar qaala xadaana muslim ibrahim qaala xadana aban ibn aban ibnu yaziid can qataada an shah bni xawshabin can abi cubayd kunyatu smhu ama ismuhu kunyatuhu ama kunyatu ismuhu baa la waa saxaabi abi cubayd qaala wuxuu yihi saxaabigu abtu abaktu linabiyi qidraa nabiga waxaan u kariyey dheri baan u kariyey dheri baan u kariyey hilib baan u kariyey waqad kaana yucjibhu nabigu waxaa uu jeclaa uu cajab gelin jiray addiraacu dhudhun dhudhunka ama garabka fanaawaltuhu diraacan u dhiibay markii hilibkii la keenay isagoo bisil yaan u dhiibay nabigu garabkii ama dhudhunka u dhiibay uma qaala wuxuu nabigu naawilni diraaca garabka keen ama dhudhunka haddana kee fanaawaltu waan u dhiibay haddana kii labaad uma qaala naawilnii adiraaca nabig wuxuu haddana balkeen midkii dhudhunkii kalena keen ayib faqultu ya rasuul اlahi kam wakam lishaati min diraac abi cubayd inuu iska aamuso dhiibay ahayd wuu heli lahaa meesha intaas udhun buu ka heli lahaa ayib neefka toban udhun buu yeelan lahaay inuu nabigu intuu codsanhayaba u dhiibay ahayd laakiin wuu degdegay faqultu waxaan ya rasu rasuulka ilaahayow wakam lishaati neefka ariga imisa usugnaado min diraacin udhun imis neefka ariga imis udhun buu leeyahay bimacnaa imisa garab buu leeyahay yani laba garab unbuu leeyahat garab halkan iyo mid halkan unbu waka mid saddexaad ma laha labada nabi waa lagu dhiibay garabku ma heli badna moogta wax yaroo un hal mar alqaniina ku jira waa ogtihin aan badnayn fa qaala wuxu uhi waladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay low sakata low sakata haddaad aamusi lahayd wey low sakata haddaad adugu aamusi lahayd low sakata hadduu aamusi laha mataad weyshidan tahay lanaawaltani waad ii dhiibi lahayd addiraaca dhudhun baad iidhi ama garab baad isiin lahayd maa dacowtu intaan codsanhay garabka keen haddaan ku dhaho ood iska soo wado ood laacdoon adugu ood xeerada laacdo garabun baad soo qaban lahayd ee waa degdegtay ayib waa hawshii abu hurayra dee nabigu sal ly slam maalin timir yar oo saddex aba afar meelahaas inagu intuu soo qaaday buu ogu duceeyey wuxuu yihi qandigaasi ku kuro markaad u baahatana gacantuu gasho qandigii buu wadan jiray markuu u baahado gacantuu geliyaa saxan buu ka buuxiyaa waa la cunaa haddana wuu wadaa saxan buu ka buxiya waa la cunaa maalin buu wuxuu ka sahayay saddex boqol iyo lixdan ninoo mujaahidiino duulayso saxaaba iyo taabici iskugu jiray qandi yar oo toddoba xaboo timira loogu riday marka waagi dambu waayey oo eh, dhib dhacay yuu yuu waayey meeluu ku dambeeyey uu ka go-ay meeshan ugu xidhnaan jiray qandiga dhan uu reeraha ka sahay eh, uu ka raray eh, awrta ka raraayo halkan oo ugu xidhan yahay halkaa uu ku wataa waa toddoba xabo dhowr xabo wuu geliyaa qandigu waa buuxaa un raraa un ayib waagi dambu ka go-ay meel ku fakaday waa la waayey caaisho sidoo kale jiraab ay ku shuban jirtay qamadeeda oo ay kasoo shuban jirtay bay iyo way unshubtaa way unkarisaa way wadaa martiso dad ka sahay wuu dhammaan waayey waagii dambey qabato way beegtay wuu ka dhammaaday inay beegto maba ahayn nabiga ugu duceeyey marka halkaanba ilaa ay ka dhimato ay ka sahayn lahayd markay la yaabto meeshan hal baa ku jiray waxaan un bilahaan dhammaanayna muxuu ahaa way soo qabatay dhulkay soo dhigtay way ushubtay way beegtay xaqiiqadiisiiba kusoo urursaday barakadii baa ka tagtay marka shayga laguma degdego wladii nafsii biyadihi low sakata hadduu aamusi laha lanaawalatnii lanaawaltanii waad ii dhiibi lahayd adiraac garab isiin lahayd maa dacwtu intaan e, codsan hayo xadana bn maxamed azacfaraani idan waxaa laga qaatay nabigu hilbaha qayba kamid inuu jeclaa ayb saxaabaduna hawsha intay ogaadeen ay ku maamuusi jireen ayb xadana xasan ibn maxamed azacfaraani qaala xadana yaya yaxya bnu cabaad can fulayx ibnu sulaymaan min rijaal shaykhayn wa calaa kalaamin fiihi qaala xadaanii rajulu min bani cabaad nin reer bani cabaad ah ii waramay yuqaalu lahu lagu magacdhabo cabdulwahaab ibnu yaxya bn cabaad ibn cabdillahi bn zubayr weye ninkan cabdulwahaabka ah cabdulwahaab marka isagu waa ninka la yihahdo alimaam abu xaatim araazi wuxu waa shaykhun shaykhun wey allow sahl weeye bur xaafidkuna wuxu ui waa maqbuul bimacnaa layin xadiid maa lam yutaabac laakiin dabaqada uu awowgii wax ka warinhayo awoy wax ka warinhayo iyo isagoona wax jarxiba uusan jirin waxaan ka ahayn shaykhun sheekha abu xaatim araazina waaba roon tahayba ninka ma aha jabel oo xaafid iqaami waa nin iska allow sahla yuctabaru xadiid buu ujeedaa bal asagu sheekh hadduu idlaaqa ninka saduuqa ujeedaaba ninka saduuqa ahee qad yuxasanu xadiidu buu ujeedaa ayib can cabdilwahaab bn yaxya bn cabaad can cabdillahi bni zubayr oo awowgii ah can caaishata radi allahu tacala an qaalat ma kanat idiraacu axab اlaxm ilى rasuuli اlahi walakinahu kana laa yajid اlaxma ilaa iba caaisha iyadu marka macno fiican oo iyadoo xoog bay ahayde bay soo gudbisay waxay tihi ma kaanat idiraacu garabku muusan ama dhununku muusan ahayn axaba alaxmi hilibka loogu jecel yahay ilaa rasuulilah xagga nabiga walaakinahu garabku wuxuu ahaa ama diraacu rasuulka cafwan rasuulku kaana laa yajid midaan helin buu ahaa allaxma hilib ilaa iban marmar mooye dhif dhif marmar buu heli jiray wa kaana wuxuu ahaa yacjalu ilayha mid u degdega hilibka maadaama hilibku nabigu jeclaa hilibkana hilibna ma heli jirin markuu hilib helo hilibkiibuu nabigu rabaa garabkana uhor bislaada saasuu marka nabigu garabka ucodsan jiray way caaisha leedahay xogogaal weeye xaaskii nabiga weye khaaska ah wa kaana yacjalu waa degdegi jiray ilayha bacd nusq yucajalu ilayha nabigaa loo dejin jiray bay bacd nusq qoren laakin yacjalu baa saxa yacjalu nabiyu ilayha ila diraaci wey liannahaa maxaa yeelay garabku ama diraacu acjaluhaa nubjan xubnaha midka uhor bislaada wey neef marka dabka la saaro la karinhayo xubnaha uhor bislaada ayuu ku jiraa acjaluhaa nudjan xagga bisaylka alimaamu tirmidi fi jaamici wuxu uhi xadiidun xasan laa nacrifu ila min hada alwaj waana istaahila xadidku in la taxsiiniyo ayb <coughs> xadiidkii horean soo mari labtirkiisu taxsiinkiisu waa waa waa daahir weeye waxaan ahayn shah ibnu xawshab kuma jiro shah ibnu xawshab baa un hadda ku jira ninkaasna ragna waa daciifiya xadidkiisa inda cinda tafarud ragna waa taxsiiniya taxsiinkana xoog badan inayna kalaba muuqata mooye xadaثna maxmud ibn haylan abu axmed almarwazi qala xadaثna abu axmed الzubayri qala xadaثna misc bn kidam qaala samictu shayka min fahmin sheekh baan maqlay reer faham ah maxamed cabdiraxmaan baa la yidhaha maxamed cabdillahi ba la waa lasku khilaafay muran baa ka jira laakiin adugu inuu majhuulun yahay haddaan la garanayn muham yahay kuda qaala wuxuu uhi samictu cabdallahi bni jacfar baan maqlay yaquulu isagoo leh samictu rasuul lah sal l slam yaquul ina adyaba alaxmi hilibka u wanaagsan waxaa weeye uwacan laxmu dahri dhabarka hilibkiisa dhabarka hilibkiisa u fiican laba macnaa la sheegaa oo midda koowaad hilibku intuu lafta u dhow yahay buu ka macaan yahay ka kale hilib walba intuu lafta xigo ayuu kale ka macaan yahay hilibka laftu lafaha u dhow hilib kale waa ka macaan yahay lafta dhu eh, eh, nafaqada ka imanaysa iyo dhuuxeeda iyo dhacaanka iyo fitamiinka ee ka imanaya lafaha ayaa dubo soo gaadhaya marka waa ka mac yahay waa qoon midda idan dhabarkii lafadu waa saaran yihin hilibka dhabarka buudi baa saara waad garanaysaa midda labaad qoraxday milixdaa ku dhacda oo qoraxdan macaadinteeda iyo fitamiinka laga hela iyo kan hadda marka yurub iyo gabdho la jooga laqaba qoraxda fitamiin d miyuu aha muxuu ahaa sheekh ibraahim soo d maahayn meelahan qoraxda lahayn waa in kiin qorax aad laqabo jidka ku dhamaanaysa <laughs> marka dhabarka qoraxda dhan buu ku dhacay milicdaa ku dhacda waa bisil yahayba markuu ka ka fiican yahay labadaa macnaa la sheegay lakin xadiidku dacfigaas baa ku jira min sanad xadana sufyan bn wakiic shayku man shayku tirmidi wa bni maaja wa bni maaja shayku tirmidi wa bni maaja nasaa-i iyo xagee ka keenteen sheiku nasaa-i buu sheekhu yahay yaa yidhi hawshaa la iska ilaaliya qaala xadaanaa zayd bn xubaab waa nin imaam iqa ila fi xadiii an thawri an cabd llahi bn muamer daciif اlxadiid cinda aljumhuur ama bukhaari iyo tirmidi ayagu xadiidkiisa ninkaa way taxsiiniyaan cabdullahi bn muamal bukhaari iyo tirmidi xadiidkiisa wuu roon yahay leeyihiin wayna taxsiiniyaan ayib laakiin jumhuurtu inuu daciif yahay bay u badan yihiin can ibn abi mulaykata <clears throat> cubayd illah cabdالlah بن cubaydلله بن abi mulayka عan caaئiشha radي الlahu taعalى عanهa أna النبي sل sلم qaala nicma اlidaamu اlkhallu mar kaluu soo celiyey xadiidkii oo dariiq kale uu ku keenay nicma اlidaamu koosaar baa wanaag badan alkhallu khal baa koosaar ku wanaagsan weeye dacfi baana sanadka ku jira waynu soo maray inuu yahay madxun bixasab اlwaqti wاlxaaja inuu yahay waynu soo maray xadaثna abu kurayb mxamed بn calى shaykh اljamacة qaala xadaثna abu bakr ibn cayaaش almqri اxaafiظ faniga xadiidkana waa ku fiican yahay qira'aadkuna kaga fiicina can thaabit dacfi yarna waa ku jira adugu xagga xadiid ahaan lakin xadidksa waa la taxsiiniya waqad yusaxaxu axyaana can thaabit ibn abi xamzata athumali thaabit ibn abi xafsa cafwan thaabit ibn abi safiya loo yaqaana magaciisa thaabit ibn abi safiya waa daciifun raafidiy nin daciifo raafida ah weeye ama tirmidi walbukhaari ayagu way u arki jireen in ninkaas xadiidkiisa la taxsiiniyo ama uu tadciifka mulaqa uu ka sokeeyo u arki jireen can shacbiyi caamir bnu sharaaxiil an m ummi hani <clears throat> shacbi lam yasmac min ummi hani <clears throat> qaalat waxay tiri ummu hani dakala calaya nabiyu nabiga iisoo galay sala allahu alayh waalih wasalam faqaala wuxuu yihi acindaki shay un wax ma haysa ummu hani faqaala waxay tihi laa nabi allah wax ma hayo lagu eh, eh, qureecdo ilaa khubzun yaabisun wakhallun kibis ingegan mooye riwaayaka bacdu nus waay ilaa kisra ilaa kisratun yaabisa bay bacdu nus qorahayaan eh, laakiin sida saxdaa ah, sidan wey ilaa khubzun kibismun yaabisun ingegan oon wax lagu koosaarta aan lahayn iyo wakhallun khal mooye khalkuna rutabka ama busriga curdanka ah ayaa la miiraa biyaha laga miiray khadhaadh weeye xaggana dhanaan weeye waxyaaba kaloo dakal laga sameeyo layihahdo biyo cad oo hadda lagu iibiyo suwaaqon oo dhanaan waa iyagu biyo cad ana waa jiraan oo khaliga kuwaas khalba ma aha waaba al baal ka fiican wey khalkiba faqaana wuxuu hi haati ke hibistaa cacabaneed hayse ee ingegan iyo khalkaasi ke maa afqara baytun bayt ma faqriyo min udmin koosar kama faqriyo beytkaasoo fiihi khallun khal u yaal guri khal u yaallo koosaar la-aan ma aha wey koosaar la-aan ma aha nabigu hawsha aanu soo sheegnay waa jabr likhair saaxib ilbeyt iyo naftoo lagu qanciyo wixii marka ay heli kartoon wax ka sarreey aan la haabanin unbaa looga jeeda xadiidku ariiq labaad buu le cinda alxaakim shawaahid dhowrana waa leeyahay sheekh albani sidaa darteed uu saxiixiyaa silsilada laba kun laba boqol iyo labaatan taqriiban ma afqara baytun min udmin guri kama faqriya weeye oo koosaar kama faqriyo gurigaasoo fiihi khallun khal uu dhex yaalo ayib ya ma aqfara miya hay ma aqfara waa isku mid isku mid wey <clears throat> ma aqfara kama cayrtooba wey qafrigu markaad asalka gaadiid la-aan noqoto wey marka gaadiid la-aan ay noqoto hadda waxaan looga jeedaa ma afqaray lamid tahay aqfara kama faqiirto ama kama marhnaado <clears throat> baal waa isku macno marka xadiidku ciladiisu waxay noqon kartaa ninkaas haabit ibn abi safiya ah oo rag badanna ay dhaheen waa daciifun raafiday bukhaari iyo tirmidina ay dhaheen waa roon yahay xadiidkan waa xasan ama inqiaaca shacbi canu mihani cilo noqon maayo oo culimmadu waxay u badan yihiin xufaadda ah maraasiil shacbi inay saxiixa tahay maraasiil shacbi cinda alxufaad waa saxiixa marba haddii taabici saxaabi iyo keyrkii wax ka irsaaliyo ama uu irsaalba la yimaado lanna inqiaaca fi tabaqa waa kal irsaal cinda ahli lcilmiya marka xukm ahaan inqiaac guud baa ka dhexeeye marasiil shacbi cinda xufaadi waa saxiixa siduu soo gori alimaam alcuqayli fi ducafaa iyo xaafid dahabi iyo ibnu taymiya saalimka ay ku sheegeen xadana mamed mثanى abu musa albasri shaykhu اljamacati qala xadana maxamed bn jacfar kundur qala xadana shub xajaaj an ami murat hamdani an murata alhamdani camr mura nin imaam qiimo badan buu ahaa oo aada loo jeclay xadiidkiisa iyo riwaayadiisaba waagi dambe irja baa ku dhacay ummaddu irjaaga la marin la-yahay buu asagu irja qaatay oo fikirkaasaa galay markaasaa dadkii badnaa dad badan ku daateen ku aafoobeen xufaaddu waagi dhan waxay ohan jireen irjaagu bidcaan cayla cayrsado oo laangaab ahoo bay ahayd xataa waqaca fiiha camr ibnu mura ilaa uu ku dhacay kadib baa dadkii fantashara fi nnaasi kaintishaari naari fi lhashiim nin culamo oo weyn oo lagu kalsoon yaho fi qiimo badan hadduu wa ku wax soo maro oo baailka xaggiisa soo maro ummad badan ba ku aafoobi waa lagu halaagsamaya alku intuu meelaha luqluqa ku jiru roon yahay can murata alhamdani can abi muusa alashcari can nabi sal slam qaala fadlu caaishata caaisha fadligeeda dheeraadka ay cala nisaa dumarka wax la dheer tahay ka fadli thariidi dhuldhulaha fadligiisuu lamid yahay calaa saa'ir acaam dhuldhula la dhihi jiray maxaa yeel xilligaasi wax la laqbaysan jiray wax cuntoy soomaali aragto ama miyi lagu arko dhululaha ufiicnaa ayib dhululuha de waa hilib laisku jarjaray iyo beer iyo kurus iyo muxuu ahaaye jiidh iyo oo markaa subagi lagu soo daayo haraacin wey wax kale ma aha kibis kale meesha matala waa hilib lasoo habeeyey oo nooc walbaba lagu soo diray jiidh iyo kurus iyo muxuu ahaaye beer laisku korgooyey oo markaa haddana subagiisi maraqiisi watow markaas remiyigu aad bay u jecel dhululaha kaa la odhan jiray laakiin saliidku waa kibis ama canjeero lagu daray wey maraq lagu daray hilib lagu daray lagu daray wax kale maa waa kama kaada utaqaana mxuu ahaa jabatigan caadiga hilib lagu daray wey maraq bilaa shiriba lagu daray xoogo hiliba lasoo jarjaray lagu daray wey ama kekeg hadaad utaqaanaa soo ma jiro intaas wey masii ma sii tabar badno dhululuhu hawl khatar ayso lamama helaba nabi maxamed maba arag dhululu fadlu caaishata al haridi cala nisaai cafwan ka fadli tharidi waa kibis iyo hilib laisku cunahayo canjeero hilib lagu koosaartay wey iyo maca almaraq intaa wey calaa saa'ir acaam saliidku wuuu intuu wuxuu dheer yahay raashimaha kale caaisho marka haweeney cilmi badan bay ahayd caqli badan nabigu jecel yahay akhlaaqle quruxsan aad iyo aad u qiimo badan bay ahayd marka dumarkii xilligaa joogay bay ka saraysaa amaa dumarkii ka horreeyey inaysan ka fadli badnayn ayaa culammadu marahayaan ka khadiija khadiija bint khuwaylid in iyadoo fadli badnayd oo khadiija fadli calaa caaisha bay marahayaan culamada badankood cilmi ahaan dee caaisha cilmi badnayd oo dee khadiijo waxay dhimatay xilli islaamku waa bilow yahay salaada lama waajib yeelin lama farad yeelin ayib iimaankeedu markaasi naaqis buu ahaa marka loo fiiriyo caaisho marka loo fiiriyo waljadiiru bilmunaasaba masalada naqsiga baan ku keenay ee naqsiga ku dhaca iimaanka aadamaha ruux bini aadamka ah yaa uqaybsamo naqsi yulaamu calayhi wayudamu bihi iyo naqsi laa yulaamu walaa yudamu bihi ayib nabigu wuxuu yihi maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diin dad ka caqli yar ee diintoodana nuqsaan ay kaga badan tahay xaggana ragga kaga qaalib noqosho badan dumarka ma arag iyagoo diintooda ay yar tahay oo naqsi diintooda ku jira caqliga naqsi ku jira haddana ragga waa ka adagyihin dumarku waxay iga khusay naqsigan diiniga ee dumarka ku dhacay nabigu markuu fasiray wuxuu yidhi miyaysan eh, maalmo dhan tukanaynin salaad la-aan ahaanaynin oo dhiig baa ku dhici oo soonkii wujuub eh, soonkiisi baa dhaafi o haddana ay soo qadayn naqsigaasi gabadha dhiigga soonka soonka ku dhaafay iyo xaydkii soonka ku dhaafay iyo nifaaskii soonka ku dhaafay miyaa loo haystaa bimacnaa miyaa lagu cambaarayn oy ku caayan tahay salaaddii sidaa ku dhaaftay qadana ma lahae lagamana rabo wamaca dalika waa naqsi gaadhahe iimaankeedii iyo camalkeedii gaadha wey leannu meesha adugu aad salaad la-aan tahay ninkii tukanaya waa kaa iimaan badan yahay matamisa maaha meesha aad soon la-aan ahayd ninkii markaas soomahaya wuu kaa horeeyaa muslimiintii ku dhintay ayagoo markaasi uun tawxiidka iyo mabaadida guuda islaamka birlwa silatul arxaam iyo qaraabada in la xidhiiyo ixsaanka guud iyo iyo tawxiidka besa ku dhintay ka khadiija iyo dadkii intaas iyo axkaamtii kale sharaaci isku darsaday ilaa aakhiri wafaati moxamed joogay isku ma aha isku camal ma aha isku iimaanna ma aha laakiin dadkaas naqsiga gaari iimaankoodu waa naqsi laa yulaamu calayhim walaa yudamu calayhim liannahum maatuu qabla itmaami addiin alyawma akmaltu lakum diinakum maalinkay degaysay iyo maalinkii qum fa ay degaysay diintu isku mid ma ahay matamise ma aha axkaamtii lagaa rabay maalinkay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum lislaama diinan maalinkay degaysay waxaa lagaa rabay iyo maalinkay qum fa andir ay degaysay iyo wa andir cashiirata ay socotay hawlihii lagaa rabay isku mid ma aha ruuxa muslimkai axkaamta diinta ku dhaqmi kara ee ka taga diintiisa waa naaqis waana aalim waana faaji waqad yakunu kaafiran ninka laakiin licajzin aan ugu dhaqmi aan awoodinba cadamu istiaaca wa cadamu qudra ninka iimaankiisa naqsi baa gaadhay laakiin waa naqsun laa yulaamu calayhi lagu caayi maayo loomana haysta leanna waa maxay maba awoodaba ninka awooday inuu ku dhaqmee ka tegayna he waa naqsi lagu caayo waa in hawshaa la fahmeym jiddan diinta islaamka iyo axkaamta inaan ku dhaqanno on dabaqno haddaan awoodi weyno oonan karin oonan tabar u haynin oo qudra sharciyaba aanan lahayn fataqu llaha ma stadactum baa markaa inoo taalla wixii aan aanan oodin waa naga dhacay awood la-aantaasi waa naqsi laakiin waa naqsi laa yudamu walaa yulaamu calayhi shaksu warka inaad fahantaan muhim jiddan ninkii laakiin isagoo awooda ka tegay waa naqsi diintiisii iimaankiisi gaadhay yudamu wayulaamu calayhi waqad yakunu kaafiran aw faasiqan warka waad fahanteen haddaanan axkaamta sharcigan ku dhaqana aanan awoodin waan iska joogaynaa maalinkan awoodana waan dabaqaynaa laakiin axkaamta islaamka inaan dabaqo oon la imaada ma awooda lakin waxaan awoodaa kufri inaan dabaqo yaa beryahan dambe taala la socda hadda beryahan dambe waxaa yaalla sharcigii iyo axkaamtii iyo xuduuddii iyo hawshuu ilaahay doonahaya kuma dhaqmi karo ma awoodno haddaba maxaad awoodaan maxay awoodaan ma taqaanaa haye sheekh maxamuud dastuur ummadda in lagu dhaqay awoodaan oo kufriga gaalnimo ah war haddadaan awoodin waa kaa dhacay ilaahayna kuma saarin maalinkaad awooddaa lagaa rabaa laakiin maxaad awo kufri baad ku dhaqmay soo maaha aha haadihi albaliya mushkiladdu halkan ay ka taagan tahay waxaad maqli wadaaddo waaweyn oo ku xabeeban najaashi najaashi ku haya najaashi waa madluum wey waa la dulmiyey sida nabiy llahi yuusufa loo dulmiyey dulmi badan baa ku dhacay wadaaduhu kulli waxay qareen najaashi inuusan awoodi karin xilliguu nasaara madaxweynaha u ahaa hee inuu sharciga axkaamta qaybo ka mida ku dhaqmo muxuusan u awoodi karin bay dhaheen laba sabab bay sheegeen wadaaduhu kulligood kuwa daliishada iyo kuwa aan daliishan ee diidaba sababka koobaad axkaamtu maba soo gaadhin bay leeyihin suuratu maa-idoon soo degin iyo axkaam badanoo degin buuba geeriyooda horta intuu noolaa axkaam badan oo degtana maba gaadhinba telefoonna ma jiro fariinna ma jirto ninku waa dhaga go yahay waa dhaga laya saxaabadiina way ka soo tageenba yaa diin u sheegi ma jibriil baa u waxyoon asaguna ma soo dhaqaaqi karino ma soo hijroon karin bay yidhaahdeen asaguna ma iman karinoo ma soo dooran karin diinka diinkuna ma gaadhin taa waa wixii gaadhay uu garan hayayna ma dabaqi oo dawlad ka xoog badanba fardi keligii bu ahaa waabaa la diliba kow lamana ogolo marka kaana caajizan can tabiiq naqsi baa iimaankiisi gaadhay iyo diinkiisii najaashi laakiin waa naqsun he laa yulaamu calayh waa in la fahmo muhim jiddan hawsha iyada ah laakiin adiga awood inaad abaqdo ma najaashi baad hoosta ka gelaysaa najaashi baad hoosta ka geli adugu waad awoodaay ma awoodi soo maaha iska joog markaa tabar yarata la arko gaalnimana ha ii dabaqin ma awoodo inaan dabaqo he islaamka lakin waxaan awoodaa inaan dabaqo kufriga warkiinusu saa noqon maayo warkiina marka lasoo ururiya waxaa weeye ma awoodno sharciga iyo axkaamta inaan dabaqno lakinana nastaiic wa naqdir calaa tatbiiq اlkufri wadasaatiir hawshaasi waa in lagu baraarugo kusoo noqon shee maxamuud sheekh mubil ba waxaa lagu yidhi boqorada xukaamtu haddaysan waxaa laga raba aysan samaynin oo ay maraykanka iyo gaalada u dhaga wadanaan waa laga farxalanaya khaliihim yatanaazalu buuri kursiga baa ka degee kursiga intuu gaalnima kuu geyn lahaa war anugu islaamkana dabiqi maya waxa lagu dastuurka dabaq anugu waban iscasiladhe carruurtaan u xidhan hayaa balbayari baan furan carurtaan u xidhan kuma jira khadkiina wax maanta laisku qasbayo gaalnimaa ilaa naadiran ma jirto xaalad naadir istinaaa mooyeene ikraac caam oo shaamila culamadu ma yaqaanaan shekh islam ibn tamiya manhaj sunna kaga hadlay afraad baa la la qasbaa saxaabadu ayagoo fii zaman istidcaaf ku jira oo maka lagu baabiinhayo oo lagu garaacayo o madaxa lagaga tumanhayo yaa fardi fardi uu ka mid ahaa muxuu ahaay camaar ibnu yaasar oo kale mooyeen ikraac caama ma jiro xaalada muslimiintu ay ka tabardaran yihiin xaaladda makaan lama soo marin wa maca daalika mukrahayn maysan ahayn kulligood afraad camaar ka midoo kala la qasbay iyo bilaal intii la qasbay isagoo diiday iyo suhayb iyo muxuu ahaayey khabaab ayagu hawsha la mariye oo kale rag yaroo dhowr aan badnay war ninkaan islaamka dabaqi karin iyo diinka aan dabaqi aan awoodin ilaahay baa ka riday walaa nukalifu nafsan ilaa wuscaha idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staطactum laakin huna albaliya waxaa weeye wahuna araziya ta'ti waxaa weeye laa nastaiic taطbiiqa axkaami sharci اllaahi iyo walakinana nastaiic axkaama mxuu ahaay ashayطaani wاlkufr wالطawaagiin hadihi اlbaliya ummadda yaan la dagin beenna yaan loo sheegin ayib fadl sheekh maxamed maxaa tiri sheekh tabiq shareecadeeni shareecadeeni hadii la dabiq waayo he taxkiim taxkiim baa jira dadka remiga muslimiinta nool madasur baa kala wada acraabta jaahiliga haddii manhaajka lagu bedelo ma dhib baa jira haddaan manhaajkeena ku bedelanno oon sidii eh, shurax ibnu hani xakam samaysan iyo taxkiim ma dhib baa jira oo ninkii wax ku dhaca aan xadka ka oofino haddaan keligoon faraha ka qaadno ilahay baa la xisaabta markaan tabar yeehanno cibaadaadkii iyo waajibaadkii wixii aad awooddaad la iman dadka inaan kala wadno inaan kufr ku dhacna kee daran dadku wayba kala socdaa nin walba dantiisuu sheegane wuuna wataaye ninka awoodi kara ha u sheego war waxaasi ma banaano minhaajkaana sheegay tan way banaan tahay kri uf hadduu ku dhaha aday kuu taalaan iskaga tag ummadda dadka diinta ha loo sheego xumahana ha laga reebo maalinka aan tabar helana waan dabaqaynaa awood baan ku dabaqaynaa intaanan awood helin waan sheegaynaa nagu marna mar mubaliq buu ahaa marna mubaliq maca tanfiid buu ahaa soo ma ahayn nabigu wuxuu ummadda gaadhsiiyey marbuu gaadhsiin ku ekaa oo maka uu joogay inuu sheego u marna waxaa waa gaadhsiin iyo maca tanfiid sulta u wada socday ilaahay baa waxaan xaribay ninka ku dhacana gacantaa la goyn waad ku dhacday kaalay qab gacantana waa goynaya awooddooda waa lahaa isma laasimaan marka tabliiqu اlaxkaam iyo tanfiidka taطbiiqi siyaasiga ah kan siyaasiga ah maalinkan awoodnaan la imanaynaa kan tabliiqana inta badan waa la awoodaa haddaa laftikiisu tabliiqi la awoodi waay waan aamusayna haddii ninka hadla xabad baa martaa kaga dhic car hadla waan aamusayna shabaa iska dhahayna hoostaan ka nacayna oon ka tadbiiqaynaa axkaamta axkaamta waxaan ka tadbiiqinaynaa niyada iyo qalbiga tabarteenna ay ku xidhan tahay ee dhibkiinu waxaa weeye mar haddaanan awoodin inaan sharciga dabaqno gaalnimaan dabaqaynaa wey war diintaa diin jirta ma aha ummaddii aan la lugeyn ayib xaggeen marhayo xaadana cali ibn xujr ibn iyas asacdi qaala waxaan u jeeday marka caaishiyi waxaan ku khadiije khadiije iyo caaisho inay khadiije fadli badan tahay baa loo badan yahay sidoo kale maryam bint cimraan umu ciisa baa caaisha ka fadli badan caaisha nisaau zamaniha inay ka fadli badan tahay ayaa culamadu u badan yihiin dadkii laakiyada ka horeeyey ee khadiijo kale matalan iyo maryamint cimraan inay iyagu fadl badayin baa loo badan yahay niman ilaaqay oo caaisho caam ka dhigay cala waa jiraan cala waa jiraan oo caamay caam ka dhigana waa jiraan marka adugu marka waa tafdiil nisbi ah tafdiil nisbi ah weeyaan qaala rasul la sl l slam fadlu caaishata caaisha fadligeedu cala annisaai dumarka ay la dheer tahay ka fadli thariidi kibista hilibka hilib iyo kibis fadligooda ama dhuldhulaha ama mxuu ahay keekeyga ama muufo mar ay hilib leh waxaa tiradaba calaa saa'ir acaami raashinka intiisa kale waxay la dheertao kale weeye waa suura taqriibiya suura taqriibiya weynadu wuxuu ku fahamsiinayaa say raashinku u kala qiimo badan yahay inay caaisho dumarka uga qiimo badan tahay caaishada nabigu dad muslimiintu ruuxu u jeclaaway ilaaqan xadidka cabdillah bin camr caas baad garanaysaan fi saxiix nabi allow dadka u jeceshahay yaad u jeceshahay buu hi caaishatu nabi wuxuu hi min arijaal dumarka kuma weydiinen raggaan ku weydiiyey nabi allow ragga abuuha abu aabbaheed abubakar baan u jeclahay cabdira camr caas markuu soo islaamay bisana ayaa nabigu u dhiibay ciidan ballaadhan oo muhaajiriin iyo ansaar ku jiraan oo abubakar ku jira oo cumar ku jira loo dhiibay markaasu wuxuu is yidhi show wax kaa fadli badanba maba jiro nabiga aad buu kuugu bogo waad qiimo badan tahay asagaa ka sheekay dareenkaasaa igalay bu markaasaan dabcan nabigeena hawshaa ka hubsado siyaasadda loogu dhiibayna waa nabigu min siyaasatihi sharciya waxaa ka mid ahayd taqdiimu lmafduuli cala alfaadil limaslaxa nin laga fadli badan yahay ama aqoon yar min xayu اdiin ama haddaba soo islaamay min xayu qidam اlislaam in xilka loo dhiiba iyo maamulka maslaxo khaasoo asaga laga filahayo inuu la yimaado ree abtigii oo gaalo ahaa baa loo diray oo layidhi ku duul oo gaalo ahaa carabtu markay maqlaan ciidankan islaamkay soo weerar tegay waxaa wata wiilkay gabadhii ni dhashay la way soo dhawaan hayaan bal abtioo maxaad naga rabtaan maxaa jira waa niman soo dhawaan nabiguna dadka in la soo dhaweey iyagoon xabadba lagu qaadin buu doonahayay hawshuna ay fududaato iska islaamaanba dadka uma laynayna inay dhintaan waxaan u laynaynaa inay diinka qaataan xikmada uu nabigu ogu dhiibay cabdullahi cumar mar camr muuse fahmi marku u qaato asagoo in si gooni aba loo maagay markuu duulaanka ka soo noqday oo uu soo guulaystay buu su-aasha nabiga weydiiyey muxuu nabi allow dadka ayaad u jeceshahay ummadda muslimiinta caaishaan u jeclahay buu uri nabi allow raggana aabbaheed bis intaasaan ku daayay buuri dadkan ka mid ahay dandadanada yaa kale oo cumar la yidhahdo oo yaa kale cumaan oo cali ooba lai sheegi waayo soo halis ma aha buuri halka yaan ku daystay buuri ayib marka nabigu dhaqankaa waa lahaa khaalid asagoo aqoon ahaan laga aqoon badan yahay saxaaba badan ay ka aqoon badan yihin bu hogaamin jiray dagaalkana nabigu u dhiibi jiray marka waa sideeda wey axmed ba waxaa la weydiiyey ninka faajirka ah ee faasiqa ah ee geesiga ah miyaa ciidanka muslimiinta amiir looga dhigi mise alcaalim alarwac baa loo dhigi alawrac baa loo dhiibi laakiin daciifka ian tabar badnayn ama fulayga amaan howlaha ku fiicnayn wuxuu ninkan waraciisi iyo diintiisa iyo cilmigiisa asagay anfici dacfigiisina ummaddu baabi'in buuhi ma rabna kan faajirka mooryaanka ah ee dagaalaha ku fiican baa xilka loo dhiibi buui yani muxuu ujeedaa kan faajirka fujiirkiisu calaa nafsihi wey khamradiisi iyo iyo zinadiisi iyo alaabtiisi asaga u taallaa laakiin geesinimadiisi iyo daracnimadkiisii iyo warantiirintan muslimiinta anfacaysa marka waxaa weeya waa meelaha la kala hormariyay kamid tahay meesha xasmi iyo shajaaca looga baahan yahay saaxibkasa la hormary waa in kaana ajal annaas kadibna waan dhamaystirayna waxaan leenahay tan ma taqaani anaga ku naqaane waxaan ma banaana hore soco hawsha kala wad waa la daba taagnaan ayib nin walba meeshuu ku fican ya hadii la dhiga laskuma laiskuma leexdee laakiin dhibka maanta jira waxaa wey ninka ajrumiga laqbaysta abushujacana kiciya xoogowna u kala baxo wuxuu rabaa inuu ka fatoodo fi jamiici masaa'il اdiin asagaa siyaasiga ah asagaa muxalilka ah indheergaradku waa asaga ninka cudurasaya waa asaga abwaanka rugcadaga waa asaga ninka birjeexe birlabka waa asaga inay libxsan ka taabto waa asaga caalimka fiqihi ummadda u talin waa asaga ninka talidiisa haddii la khilaafa la rogman waa asaga war hawshaani culamadu waxay leeyihin ninka caalimka iyo diinta yaqaana hawlaha adduunyada iyo siyaasaadka dunidan aan ku fiicinayn laa yajuuzu an yuftiya fi dalika waxbaan laga weydiin maayo ibnu taymiya ohanaya hawsha ayada ah ninka asagoo ku fiican hawlaha adduunyadana masaa'ilka diinad waxba laga weydiin maayo maxaan rabnaa axadun jamaca bayna almacrifa addunyawiya waalcilm asharci haddii uu askari yahay oo hawl ciidan tahayna waxaan rabnaa bayna man jamaca alkhibra alcaskariya walru'ya asharciya aragti diineed iyo muxuu ahay khibrad malatarinin wataan doonin isku keeneen hawlaha haddii haddii la waayo waxaan isku daraynaa qowl ayagu caskariyiin ah oo hawlaha casaakirta yaqaana iyo ciidamada ku fiican iyo niman wadaado ay diinka yaqaan haddaan weynnim ay ku kulantay weyno laba layn baan keenaynaa oo wada shaqeeya marka waxaan le wada shaqeeya masalada inay banaan tahay isan banaanayn wadaadka io weydiiya xilliga laakiin la fulin iyo rag si faysha loo gooyo sida loola xisaabtamo iyo wax si loo riiqo idinka mas-uulka ah wadaadku waa laga yaaba hawlahan ma yaqaan inuu dhaho bal duhurka aan weerarana waa la dhiig bixiya ama in duhur aan gaacino waa la baabi'i wa nin walba meeshiisa in loo daayo ku fiicanta sidooduba qadiyadu marka sidaas sidaasay wax ku soconaya xadana qtaybaة بن سعيid qal xadana cabdالعaزيز بن محamed darawardi عan سhayb بن صالح عan abihi abu صالح السمان dakwan عan abi هurayرaةa أnahu raأى النabiy أnahu ra'ى rasul ه sل sلم buu arkay tawada isagoo weyse qaatay min أkli hawrin min akli qaطcatin hawrku waa qaطco gabal weeye min hawri aqiin garoor gabalkii isagoo ka weyse qaatay uu cunay tawadaa isagoo ka weyse qaatay buu arkay min akli thawri aqiin garoor gabalkii uu nabigu cunayba ka weyse qaatay inagu garoor maa dhihi jiray lakin isku baab caanaha ayaa la kariyaa markaasay dhagaxoobahayaan markay dhagaxoobaan oy noqdaan xalwada oo kale waa la jarjaraa marka waa la cuni jiray waa caana la kariyo oo markaasi eh, dhagaxoobay oo qalqali noqday sidii marka waaa loo fujisan buskudki iyo kakaci baa loo wada loo fujisanaya waa la goosgoosan marka waa caana la kashoo dab la geliyo wey oo fadhiistay waxaa usoo dhow soomaalida qaarkood caanihii karuurka la odhan jiray la odhan jiray usoo dhow ama caanaha markay fadhiistaan oy fadhi noqdaan ayaa daar loo samayn dhiishaas halka hoose looga samayn biyaha laga meeriyo illa caanuhu markay kala fadhiistaan oo kala go-aan biyihi waxay noqon in cad ood moodo kor fadhida ood subag moodaa kor fadhiisanayo waa taqaanaan biyahaasaa lamid oo la dhamayn dhiisha danada kuu buuxda in yar baa ka soo hadhi biyihii waa tageen haddana dhiil kale waa tageen taasaa la ururin marka la ururiyo dhiil weyn noqoto baa lagu shubay eh, bac ama eh, salli loo dhigo lagu shubay qoraxda kudha waa ingegi kadibna weel baa lagu ceshay sida caanaboorihii baa loo qasan way inge intii la jijibiyo la riiqo caanaboor ay noqonayaan taasna remigaa samayn jira iyaduna marka inagu fadhi un baan iska dhii jiray fadhigeennime waacana la karshay oo dhagaxoobay oo qalqali noqday oo sidii xalwadii loo cunahay iyo eh, nanaca qaybo ka mid a ya ah. hmm. isma la kariya dambarka ayib adu markaasi caana la karshay wey gabagabadu oo markaa la goosanayo ra'aa rasul lah sal slam tawada'a min akli thawrin athawr huna wa alqiطca gabal wey min akli hawri aqiin garoodh ama caano fadhi a ah, qayb kamid oo nabigu cunay buu ka weyse qaatay uma ra'aahu wuxuu arkay saxaabigii abu hurayra ahaa nabigii akala asagoo cunay min katifi shaatin neef ariga garabkii nabigo cunayo uma sallaa tukaday walam yatawada aan weyse qaadanin buu arkay bimacnaa inay banaan tahay mima masathu naar aw hayarathu naar in laga weyse qaato way banaantay bal waa mustaxab inaan laga weyse qaadanin waxaa weeye waa iyadna waa banaanta loonaba waa sameeyey lianna waaga hore in laga weyso qaato waajib bay ahayd wixii dab la saaro wujuubkii baa la nasakhay wاlqaacida اusuuliya waxaa weye idaa nuskha اlwujubu baqiya اlاstixbaab haddii wujuubkii la nasakho istixbaab baa soo hara nimanna baqiya اljawaaz bay leeyihin nimanna waxay laa yabqaa shay saddexdaa ra'y baa maslada ku jira usuuliya haddii wujuub la nasakho laa yabqaa shay iyo yabqa aljawaaz iyo yabqa اlاstixbaab istixbaabkaasaa xoog badan ayib haddaan nas khaasa uusan imanin marka haddii horan ay waajib ah in laga weyse qaato idan waa la nasakhay idan istixbaabkaa baaqi ah marka taraka maratanna nabigu facala intaasa looga jeeda <clears throat> waxaa kaloo hadda naga khusaysa nabigu inay kamid ahayd iidaamkiisi waxyaabau cuno caanaha la karshay ee dhagaxoobay ayb xaadana ibn abi cumar alcadani maxamed sheekhu manwey sheikhu ljamacati ila bukhaariya wa aba daawud muslim iyo tirmidi iyo ibn maaja iyo nasaa-i wax ka wariyay qaala xadadana sufyaan ibn cuyayata can wail ibn daawuud can ibnihi wa huwa bakr ibn wail min riwaayat alaabaai can alabna baa loo yaqaanaa min riwaayat alaabaai can alabna odayga waaila aabba ah waail ibnu daawuud wiilkun waa bakar ibnu waail ibnu daawuud marka can ibnihi waad ujeedaan haddii nusq baa idiin qorahaya can abiihi waa khata can abiihi ninkay u qoran tahay aska soxo can wail ibnu dawud can ibnihi baa sax ah wahwa wiilkuna waa bakr ibn wail can الzuhriyi can anas bni maliki qaal awlama rasuul الlah rasuulka ilah baa ka waliima ka waliimay ku waliimeeyey calىa safiyata ay can safiya bitamrin timir iyo wasawiqin solay solay safiya bintu xuyay markuu nabigu guursaday bacda khaybar ood garanaysaane waayo welima kale nabigu ma helin timir buu u keenay saxaabada welima oga dhigay habeenkii la aqaalgalay aroorteedii buu nabigu welima samayn jiray markuu ninku caawa islaanta loo geeyo oo mahad ilaahay uu gaadho oo sangaaluhii sambuurku ka soo dhaco oo markaasuu shukrinhaya xamdi baa loo baahan yahay ma og adoo xidxiran oo waxba lagu tusin oo indhaha caddaynhaya in lagaa xoolo cuno dibiga iyo geeli lagaa gowraco lagaa farxasho ma fiicno baashu waxay ku fiican tahay adoo eh, qanjaha joogo oo muxuu ahaa aan dib fiirinaynin inaad wax kasta soo hormariso ayib marka nabigu markuu habeenkii la aqalgalay ah, ayu eh, wax kale lama hayna safarna waa la iska ahaaye buu nabigu eh, tamr iyo sawiq sawiqu waa eh, qamadida yaa la baabacaynhaya marka la baabac la solo kadib baa la shiidaa marka la shiida hade badodeedaas waa bido bisil iyadoo bisil waa iska hamban borajka ama baasha basada la yihahda hadda ethoobiyaanku ay isticmaalaan ama daangada baasha utaqaaninku daangadanoo la shiiday wey so daango ma taqaanaa reer koonfureed baa loo badan yahay daango haddii la shiido waa misaga bisil budadaa markaa ama caanaad ku darsan kulul baad ku walaaqan waa iska cab ama subag baad ku darsan ama iyadoo budaa iska hamban af ku shuban waxba ku yeeli maysa illa waa bisashahay sidaasaa loo jeedaa sawiiqu waa sidaas waa qamadi la solay kadibna la shiiday oo buda laga dhigay marka nin walba wuxuu heli kara inuu ku waliimaysan baa xadiidka ku cad awlim walow bishaatin markuu nabigu ku lahaa cabdiraxman bn cawf inuu awoodo buu ogaa ninkii wax kala waaya sambuus iyo bur buu noo keenay ninka madhaasi buu noo samaynaya nin wax kala waaya muxuu ahaayey xoogow eh, hadduu nacnac iyo dhowr xalwaa noo keenay iyo koob shaa ama qaxwo noo kariy yakfi inaan meesha waxun afka la helay xagga inaan ku ducayn un baa la rabaa nin walba tabarti toban haladoo geeli ninkii uqawracna waa khayr wali hadda reer gaaris ba waxaa lagu eedeeyaa geel unba iyagu weliba ka dhigaan geel ninkii heli kara weliba waa gala neef arigaa gala geelaa gala wax kastaa weliba geli kara in dacaam loo sameeyo ummadda ku saabsan munaasabadan guurka baa la rabaa inay bacda dukuul noqotana baa nabiga sunadiisu ahayd laakiin curfigu hadda waa isbedelo waad ogtihi xadana xusein bn mحamed albasri abu عaliي shayku الtirmidi والنasائي qaala xadana الfudayl ibn sulayman الnumayri abu sulayman albasri صaduq lahu khaطأ kaثiir buu xaafidku yidhaahdaa waa nin adugu saduq fi diini ila ana fi xifdihi xifdigiisu waa liitaa yukhطئ kaثيr bmacna waa تضciif qala xadana faid mawlى cubayd الlahi bn عali bn abi raafici mawlى rasuuli الlahi qala xadaanii cubayd الlahi bn عali layn xadiiث ninkan dambe cubayd lahiga dambe waa ضaciif isaguna can jadati slma أن الxسن بن علي وبن عabاasi وبنa جaعفر atwha ayaydii slma oo cubaydالlah iyo u ahayd baa xaسن بن علي بن أبي طالب iyo iبن cabaas oo cabdاللaahi ah iyo iبن jaعفر عبدالله بن جعفر بن طالب ah baa u yimid oo ayadaa soo salaamay soo gaadhay faqaaluu laha waxay ku yidhaahdeen waana gabadhii muslimiinta iyo saxaabada in badan baad soori jirtay oo u samayn jirtay baalkii silqiga la odhan jiray iyo qamadii iskuku dari jirtay faqalu la way ku dhaheen isnacii lanaa noo samee acaaman raashin noo samee oo mima kaana yucjibu rasuula allah oo kamida raashimiin nabigu uu jeclaan jiray nabigu uu bogi jiray waxay dhaheen waxaad maanta noo samaysaa raashiin nabigu uu ka heli jiray noo samee war la-aan baa hays oo yuxsinu nabigu uu wanaajin jiray aklahu nabiguna uu si fiican u cuni jiray raashimo nabigu waa iska raashimo nabigu xirtiisa ka bogan jiray ama dantiisu ka bogan jiray noosan wa aklahu bimacnaa uu si fiican u cuni jiray fa qaala waxay tidhi yaa bunaya jamaacay ahaayeen nin bay ka qabsato ka maagtay ama cabdullaahi ah, ama ibnu cabaas ah yaa baniya inay dhahday ahayd hadda yaa bunayay tidhi ayib yaa baniyana way noqon kartaa lakin nusuda banku waxay qorhayaan yaa bunaya soo maaha ayib muxuu idin qoray bibni waxba kama jiraan yaa bunaya wey ama yaa baniya labadaa unbaa suuragal ah bibni meesha ma soconayso wuxuu u qoray yaa bunaya ma jiraan ku qoran idinkaa naga fiican waxay tihi wiilkaygiyo ama wiilashayo laa tashtahiihi اlyawm laa tashtahiihi اlyawma maanta wuxuu nabigu waagaa cuni jiray ama uu ka heli jiray adugu maanta maba cuni kartidba ku mari mahayo iska daaha waxaadan awoodin ha idirin qaala wuxuu yihi wiilkii balaa waan balaa ashtahihi ha alla magana waan awooda waana cunay waana xiisayna ii kari isnacihi lana noo samee buuri waan samaynay cunaynaa qaala qaala wuxuu ihi faqaamad waa istaagtay ayaydii faakaduu waxay soo qaaday min shaciirin shaciir bay xaggeeda wax ka soo qaaday yani mise qamadi bay soo qaaday waa nooc qamadida ka mid a shaciirtu garbi iyo waa lay qamadiduu u eg yahay waa ka dhuuban yahay waa ka madoow yahay waa ka qalafsan waa ka adag yahay wax ilaahay kugu qabta ma aha garbiga jigjige iyo harar iyo dhulka waa lagu iibiyaa oo sida suuqay u taalla anugu meelahan kuma arag lakin waa dhici karta kenya in lagu iibiyo nin baa wadaadaan weydiy u ka baxdaaba igu yidhi bamaasa waa laga helaa ba yidhi ayib faqaamad waa istaagtay faakhadat min shaciirin gerbi ama heed heed bay soo qaaday fataxanatu markaasay shiiday way shiiday uma jacalatu waxay yeeshay ku riday fii qidrin dheri dabbay saartay wa calayhi waxayna ku shubtay shay-anoo min zaytin saliid ah markay shiiday oo haddii masaga ay noqotay buda noqotay bay dabka saartay biyay ku shubtay waa karisay saliid bay ku dartay wadaqad waxay shiiday tuntay alfulfula filfish caadiga ahayd filfil waa taqaanaa mid cad iyo mid filfil abyad iyo asud baa mid madow iyo mid cadba ayib midda madow hadda waatan madow oo kulul ee dabka ee musiibada ah middan uuraweynta la yihaadana cadcadna filfil bay iska dhahan abyad carabtu iyo wtawaabila tawaabishuna waa kabsarta iyo kamuunta iyo layihahda wey ayib tawaabishu waxyaabaha geedageedaha utaqaanaan weeye ayib adugu kabsarta iyo filfisha iyo kamuunta iyo xawaajka waxaad tirahdaan waxyaabahaas ayaa loo jeedaa tawaabishu waa taas wadaqad waxay shiiday ama ay tuntay alfulfula watawaabila faqarabathu ilayh markaasay hoosta ka gelisay way ka soo qaatay heed ama gerbi baan shiiday waan kariyey masagaan ka dhigay saliid baan kugu daray weli waan kugu geedageeday saxan baan kusoo rogay waa kana cunatay nabi maxamed wuxuu u jeclaa waa u heli jiray waa lagu kala booday lagu kala tagay faqarabtu waa dhaweysay ilayhim ayagay u dhaweysay faqaalad waxay tidhi haadaa mima kaana yucjibu rasuula allah haadaa kan shaciirta noocan loo kariyey mima kiibuu ka mid ahaa kaana yucjibu rasuula allah rasuulka ilaahay farax gelin jiray rasul la sal slam oo wayuxsinu weliba uu wanaajin jiray aklahu cunidiisa weliba uu si fiican u cuni jiray maba heli jirin waa inaga soo marray yawmayn mutataabicaan ma helin waa waa mid geeda geydaysan oo laga shaqeeyo o la habeeye shaciir biyo un lagu kariyo buusan nabigu heli jirin marka waxay tiri hawshaan ha ku baabi'ina adugu marka cubaydillaahi iyo dacfiga ku jira muxuu ahaayey fadl ibnu sulaymaan buu sanadku eedahayaa laakiin macnaha ay gabadhu tilmaamayso xaqiiqa jirtay bay ahayd xadaثna maxamud بn haylan axmed almarwasi qaala xadaثna abu axmed الzubayri maxamed bn cabdillah qaala xadaثna sufyaan الthawri can اlaswad bn qays sufyaanka inuu thawri yahay baan filahaya can nubayx alcanazi can jaab bn cabd llahi alansari qaala ataana الnabiy nabigaa noo yimid haddaan nahay ree ree jaabir iyo ree cabdullahi bn camr bn xaram alansari fii manzilina gurigaa nagu noogu yimid fadabaxnaa lahu shaatan neef anaan u gowracnay soorya ahaan faqaala wuxuu yihi jaabir kaanahum waaad cafwan faqaala nabigu wuxuu yidhi kaanahum waxaad moodaa calimuu inay ogaadeen annaa anagu nuxibu laxma hilibkanaan jecel ansaar nabiga aad bay u qadarin jireen marka nabigu u yimidba soo dhaweeyeen neef bay u gowraceen raashin kalea la heli karay idan la hilib bay nabiga si nabig wuxuu yihi waxaad moodaa ree jaabir iyo aabbihiiba iyo qoyskuba inay ogaayeen inaan hilibka jecel saasay neefkana u gowraceen ga mahadnaaaya wa fi lxadiidi xadiidka waxaa ku jira qisatun qisa ku jirta qisada waxa ujeeda qisa dheerayd alkhandaq yowm alkhandaq inuu xaaskiisa u tegay jaabir oo kuwii nabi maxamed baan ka dareemay baahi eh wax ma haysa wixii yaraa ee ay gabadhu diyaarisay xaaskiisa ah oo kee nabiga intuu utagay hoos ugu sheegay uu yihi nabigu yaa ahla alkhandaq yaa asxaaba rasuulillah yaa macshar alansaar walmuhaajiriin ina jaabiran qad tanac lakum su'ran ee inakeeda ee jaabi soo cararay eed waa facsharantay islaantiiba u tegey qisadii w qisadu sheeku gaabinaya wayna iman doontaa insha allah markii munaasabadeeda xadana iبn abi cmr اcadnي qaal xadana سfyaan iبn cuyaynata qaal xadana cabdالlah iبn mحamed بn caqiil iبn abi طaalibi anahu samca jaabirا qaala sufyaanu sufyaan baa laba sanad laba sanad kule waxadaana kii hore wuxuu ahaa can cabd لlah بn caqiil hunaana waxadaana xamd mkder ayb marka madaar isnaadi waa calaa sufyaan ibni cuyayna waxadadana maxamed munkadir can jaabirin marka cabdullahi maxamed bn caqiil iyo maxamed munkadir waxay iskugu tagahayaan he jaabir bay iskugu tagahayaan qaala kharaja rasul sal ly slam wa ana macahu nabi maxamed baa baxay anoo la socda fadakala calaa mara'at min alansaar haweeney ansaareed nabiga u galay oo uu salaamay fadabaxat lahu shaatan neef adhay u gowracday faakala minha culama muslimiinta odhanaya nabigu baahidaasi habeenaha badan uu baryi jiray asagii ahalkiiba wuu qarsanayay axaadiistan ay daliishadaan haddii nabigu uusan qarsan lahayn oo saxaabadu kulligood iyo khaasatan ansaar ay ogaan lahayn subanuhu inuu lix habeen iyo saddex habeen iyo afar habeen baahi ku baryahayo waxay hayaan oo dhan bay soo qadimi lahaayeen ee nabigu iska adkaa oo adkaysi badnaa wixiina qarsanhaya inuu iska roon yahay uun iska cidgalay moodahaya marna waa wixii baa u acdaanaya lannu markuu ku arkay jaabir nabiga baahi ku arkay yowma alkhandaq uu ku arkay waa kii wuxuu hayayba soo soo ururiyey ogaansha la-aan baa maka haysay saxaabada badankood iyo nabigu wixii qarsadoon sheegaynin hadda maxaad samay nabigana ma sheegahayo aduguna wixii kuma muuqdo wax badanoo hadda lasii boodo oo la qaybiyana ma haysid laakiin haddaad nabiga baahi ku ogaato waxba la hari maysid ay u daliishadaan bay kamid tahay axaadiis fadabaxat lahu shaatan neef adhay nabiga u gowracday faakala minha markaasuu wax ka cunay wa aatatu haddana gabadha waxay u keentay nabiga biqinaacan dabaq bay u keentay qinaacu waa weelka lagu qaado khudaartoo kale iyo midhaha lagu qaado saxankan weyn ee mxuu ahaa tareega ee alaabta lagu qaado so mataqaana kaasa dabaq loo jeeda suxuunta midna waxbaa lagu cunaa midna waxbaa lagu soo qaadaa oo asagu waa un qaado un midka qaadaha ah baa qinaaca la yidhaahdaa ayib wa aatatu waxay u keentay biqinaacin dabaq bay u keento min ruamin ruab ah ayib masaf dhan ama mxuua dambil dhan oo rudab saaran yahay bay u keentay faakala minhu rudabkuu nabigu wax ku cunay haddana uma tawada'a liلظuhri duhurkiiba nabigu u weysaystay uma insarafa duhurkiibu ka soo baxay waa soo noqday gurigi gabadhi buu kusoo noqday sooriyeysay nabiga uu markaa maalinkaa la joogay faatadhu waxay u keentay biculaalatin hadhaabay u keentay hambo culaaladu waa hadhaaga hilibkii iyo raashinka aad cuntay wixii ka hadhay iyo digsiga ku hadhay weeyaan ama adugu aad soo reebtay ba intii lasoo habeeyo lasoo kulleeyo ba haddana mar labaad ayb adoo maanta bris ku qadiyo kadibna casarkii marka la gaadhay casariye lagaaga dhigay oo intii bris lasoo kuley dal ba isku yar fiiri ayb faatad waxay u keentay dana biculaalatin hadhaabay u keentay ama hambay u keento min culaalati shaati neefka waxay ka hadhay ah hilibkii dambee hadhsanaabay u keentay marka hore le wx u quruxsanaa hilibki inta u ficno lagu soo marhaya oo lagu soo doori wax hadda markaa ha waa un lafe iyo waxaan fiicnayn baa kaa harhaya intiina way keentay gabadha gob gabdha bay ahayd faakala nabigu waa cunay uma sala lcasra casarkii buu tukaday markuu haddana hilibkaa cunay walam yatawada ayib taa dambe casarka uma weyse qabanin ayib uma sala casra walam yatawada ay lilcasri waana xadiis saxiixa wey waxbaan ka booday xadaثna الcabaas ibn mحamed الduri xadiidkan waxaa daliishada qolyaha culumada ee qaba in haweenku guryaha ay dadka muslimiinta ka soori karaan biduuni idni aswaajihim iyagoon raggooda weydiinin wixii markaa raashin iyo cunto ku saabsan waxaa lagu bushoy lagu yidhi nabigu dadka lamid ma aha annabiyu أwlىa bاlmuؤminiina min anfusihim marka nabigu kubaab ma aha dadka waxaa nabigu kubaab waayo axkaamta sharciga ah nabigii muslimiintu waa u siman yihiin ilaa bidaliilin khaasin nimanna waxay yidhahdeen maa lama daliishan karo ixtimaal baa waarida in eh, idanba ay qabtay gabadhu oo ninkooda idma baa dhici karta oo uu yidhi dadka muslimiinta khaasatan nabiga ee muhaajiriinta waxay kugu yimaadaan banaanka ha kaa yeelo mar haddii ixtimaal yimaadana de xadiidku anfici maayo adu dagaal badan baa ka taagan si kastaba noqotay laakiin qadiyadda ayaa wixii raashiin ku saabsan ee acimo ah inuu iska roon yahay eh, eh, banaanta haddaan amar sariixa iyo nahya sariixa zawjku uusan ka tegin in gabadha hawsha ay samayn kartaa loo badan yahay xadana cabaas ibn maxamed aduriyu sheiku man sheiku sunan qaala xadaثana yunis ibn muxamed qaala xadaثana fulix bn sulayman haddaynu soo maraynay an cuثmaan bn cabdالرaحman an yacquub bn abi yacquub an umi اlmundir qaala waxay tihi um اlmundir alansaariya qaala waxay tihi dakala calaya rasuul الlah rasuulka ilaahay baa iisoo golo noo yimid wa macahu caliyun cali baana la socday walanaa waxaanu lahayn dawaalin jamcu daaliya gacanna weeye walanaa waxaa noo ahday dawaalin jamcu daaliya daaliyaduna waxaa weeye timirta gacamadeedu in markay uu busriga noqdo oo curdankaba noqdo baa la soo goyn marka la soo goya guriga laga gacankii timirta lagu xidhahaya kadib ruab buu isu bedelhaya ruabka markuu noqdaa la cunhaya marka waa gacamadii mooska ahaa ayagoon bislaan la soo goyn jiray ee guriga la dhex dhigi jiray ama la xabaali jiray ama wax la saari jiray la huuri jiray soo garan maysaan kadib markuu bislaad la cuni jiray saas wey waxa hadda laga hadlaayo walanaa waxaa noo ahday dawaalin gacan laalaada oo guriga lagu soo xidhay waa gacan timireed oo busri ah curdana kadibna ruda markuu noqo in la la doonayo dawaalidaasoo mucallaqatun laga lalaadsay meel meel beyt wey gurigay ka lalaadaa markuu marka rudabka noqdo ninkii ruux walba yaa istaagoo wax ka cunahay oo goosanay sidaa darteed bay markay eh, saxaabaduna ansaar markay timirta usoo go'do nin walba gacan buu keeni jiray xadhig weyn oo masaajidka ku xidhan bartankiisa oo halkaa iyo halkaa lagu xidhay oo weyn oo dheero xoog badan bay nin walba gacankiisa kusoo xidhahaya labaatan boqol gacan oo timir ah bay ansaar keenaysa nabiga maalin markaan soo maray muxuu arkay timir fiican oo xagga kalaalaaday iyo gacan xun oo sakaraad oo timir baaba'day oo dixirigalay oo suus ka farxashay kalalaada markaasuu nabigu gacanka ninkii soo eh, doortay ee beertiisa oo fiican ka soo doortay aakharana kanoo kale ku cuni doonaba nab sal l slam walaa tayamu alkhabiia minhu tunfiquun walastum biaakhidi ila an tuqmiduu fiih waxadaad sadaqaysa wax fiican baa lala baxaa hantidaada shay u wanaagsan baa laga doortaa ilaan waa kayd aad aakhara dhiganayse nabigu wuxuu ihi kaydkanunba aakharo u horeeyo timirtaad dixrigu umulaajinhayo unba asna aakhara cuni doonaa oo la siin doonaa qaala waxay tihi fajacala rasuululahi wuxuu guda galay markii uu noo yimid yaakulu inuu ka cunaya dawaalidi jamcu daaliya waa alcidqu mucallaqu min annakli wa caliyun macahu yakul calina wuxuu bilaasna inuu gacankii wax ka cuno ruabkii faqaala rasuul lah wuxuu ku yidhi licaliyin ku yidhi mah war jooji ya caliy cali ha ka cunin iska daa ruabka fa inaka adugu maxaa yeelay naaqihun duudsadaata waad soo duudsatay naaqi waa ruuxa xanuunka ka soo kaca muddaad maral ahayd markaasaad roonaatay markaad roonaatay soo yar kacdo raashiimaha dad cuntaad kusii xanuunsan baa jira oo lagu ogolan oo lagaa ilaalin soo ma taqaanaa marka ninka ruua ruuxa noocaasa wuu soo duudsaday baa la yihahdaa fa inaka naaqihun ay bari bari bari-un min almarad weeye waxaad ka soo kacday xanuun baad ka soo kacday waxyaaba marka caloosha jilciya ee caloosha bixiya rudabkaa kamid a ah, umana fiicin ruuxa markaa xanuunsan ee xanuun kasoo doogsaday kasoo duudsaday marka nahyigii mahya caliyi ahaa ciladiisu waa maxay fa inaka naaqihu inana waa adaad min aadaad tacliil waa taqaanaan bay ila tahay ciladu waxaa weeye naaqih baa ninka naaqihana looma ogolo in uu rutab isticmaalo min xayu ibi sidaas weeye walian hadda eh, reer sacuud eh, waxay u bixiyeen muxuu ahaaye annaqaha barnaamiju ata'hiil wanaqahay magacaabeen nimankii tandiim ulqaacid ahaan jiray ama jihaadiinta ahaan jiray la dagaalami jiray ay soo qabteen ay shan sana baquujinhayeen ay garaaceen ay jilciyeen markay xoogo isdhiibaan o ay ficnaadaan ay eh, mxu hawshii ay kudi ku haysteen ay kasoo noqdaan waxay geeyaan macad ay fadhiyaan niman eh, murjia u badan iyo mxuah asxaabu shubahaad oo nimanka dhalinyarada ay wadaadaha ku akriya balaayo dawladdu waa waqiiyada badan oo waxaan adduunka lagu arag waa reer ahlu sacuud baa la yihahdaa ayaga kitaabka ilahi baa wada dhashay waa lagu kala baxahaya ismacuu lahum wa atiicuu barnaamijta marka waxay u yaqaanaan barnaamij atahliil wanaqaha nimankii kasoo duudsada ee kasoo bogsada fikirkii munxarifka ee ah khaarijiga ah ee takfiirga ah iyo qaraxyada yaa hadda waxaa la siinaya raashiin ay qaadan karaan oo ah hawlaha lagu akrinhayo hawlaha waa inaad fahandaan barnaamij dhan wey wadaaddo dhan ba u magacaaban sheekh axmed aljilaani baa kamid a ah, aljahmiy almulxid baa kamida ah. hawshaasi marka fa inaka naaqin inaad wax ku fahansiiyaan rabaa hawlahayga ma aha inaad wax ku fahantaan baan doonahaya fainaka naaqi mid soo diidsadaad tahay qaalad waxay tihi fajalasa caliy cali baa fadhiistay wanabiyu yakul nabiguna uu cunahayo nabiguna wuu cunahayo qaalad waxay tihi hadday adaba cafwan fajacalat lahum fajacaltu lahum waxaan u samey u diyaariyo u kariya haddana silqan wa shaciiran silqigu hadda wax lagu fasiro garan maaye geedkeenni maxogaabuu u dhow yahay baalkii maxoga la odhan jiray reer koonfureedka is yaqaaneen soo garanaysaan buu u dhow yahay almuhim waa geed xididkii sidii mxuu ahaay baalki la odhan jiray baradhadii macaaneed oo kale tii soomaaliya ma aha tan kenya mid baradho macaan oo xidid lahayd oo dheereyso ma garanaysaan batatiga oo kale ama batatiga macaana kaasoo kale oo xididkisaa lasoo bixin waa la jarjari raashinka lagu kariya gelaydaa lagu karin koronkorta lagu karin cambuulada lagu karin way macaananaysaa sida cambuulada iyo koronkorta ay soomaalidu lafaha geela iyo duuda ugu karsan jireen soo ma garanaysaan saasoo kale loogu karinhayaa wixii baa isla macaanaanhay waad cunaysa silqan marka waa geed xiidkii la cuno la isticmaalo lasoo siibo kadibna raashinka lagu kariyo iyo washa washaciiran iyo heed ama garbi bay iskugu karaysay marka raashinkii bay u keentay masagadi fa qaala nabi nabig wuxuu ila caliyin ku yidhi min haadaa asib caliyow rutabkii kuma fiicnayna kanaa kuu fiican kan cun buuri nabigu dhakhtar buu ahaa min haadaa kan xaggiisa fa asib wax ka cun fa ina haadaa awfaqu laka kana adiga caloosha la qabsanaysa ama kugu fiican midkanaan adaan adaan qoonsanaynin kana kanaa kugu fiican kan cumr faina hada awfaqu laka kanaa kuwaafaqid badan adiga xadana maxamed bin haylana axmed almarwasi qala xadana bishr ibnu sariy sagaashankan gaadhahaya waxba yaan laysoo fiirin anoo sagaashan gaadhin joojin maya cashirka xadana bishr ibnu sariy an sufyaan an طalxata ibni yaxya can caaishaةa binti طalxata bni cubaydillah can caaishaةa um اlmuminiin qaalat kana الnabiyu yaأtiinii fayaquul nabigaa ii iman jiray markaasuu odhan jiray acindaki hadaaءun wax lagu quracda ma haysaa haduhu waa raashinka niska hore la isticmaalo aroor waagu intuu ka ilaa duhurka ilaa duhurka waxa la isticmaalo o dhan ee la cunaa hada la yidhahdaa bacda الzawaal wixii la isticmaalo waynu soo maray cashaa la yidhahdaa faaqul waxaan odhan jiray la maya waxba ma hayo faya ya hadaa way oo daal ah oon daal lahayn hadaun faaqulu la <clears throat> eh, fayaqul fayaqul inii saaimun mar haddaan waba hayni saaka ma afbilaabanina waan soomanahay ilan soonka sunada waa la niyeysan karaaye qaala waxay tihi faataanii yowman maalin buu nabigu i yimid faqultu waxaa idhi yaa rasuul allah inahu uhdiyat lanaa hadiyatu waxaa naloo soo hadiyey hadiya naloo keenay qaala wuxuuna wamaa hiya maxay tahay hadiyadu qultu waxaan idhi xaysun weeye xaysun waxaa weeye waa timir iyo subag iyo garoodh isku daray anaka kalbayda ee garoodhka adii jirteen baa subag lagu darahaya timir baa marka lagu cunahaya timirtaa la cuni kana waa la kabanhaya subagii iyo caanihii garoodhka la isku labi ilaa sharaab baad ka dhigan waxaad cunaysana waa timirta xays waa la yihahdaa waxaa kaloo la yidhahdaa meesha timirta waxa lagu bedelayaa mushaari baa lagu bedelayaa ayib oo markaas budaa la karin mushaari ama shurbad u taqaanaan baa la karin waxaa lagu daraya marka caano garoor iyo subag markaasoo koob lagu shuba waad kabanaysaa mushaari aad u qiimo badan wey markaa iyada ahaati labada noocba xayska waa la ayib qaalana wuxuu ihi amaa inii asbaxtu saa'ima anigu soom baan ku waabariistay laakiin haddii nacfi la keenay soonka anaa xukume sunna weeye isiib nabigu waa la siiyey uma qaala uma akala nabigu marka waa afuray waa cunay ayib xadiidkii tirmidi aan ku maray ee almutaawicu amiiru nafsi in shaa saama wain shaa aftara bu xadidku xoojinaya waxaa sunaysanaya soonka soon sunada asoomaya wa amiiru nafsihi almutaawicu amiiru nafsihi in shaaa saama wain shaa aftar haddaad doonto waad afuri haddaad doonto soonka waad wadan adilada caamkae walaa tubtulu acmaalakum ku timidna waajibaadka lagu qaydi waajibaadka ayaa lagu qaydi ama waa laga khasisoo soonka iyo wixii la halmaala adiladan khaaska lagu soo reebaya ama <clears throat> waxaa lii walaa tubtilu acmaalakum waa macna khaas aho biriyaai walmani ha ku burinina weeye ayib marxaba ya sheekh sufyaankan waa thawri sufyaanka thawri weeye xadaثna cabdالlahi بn cabdالرaحman الdarimi abu mحamed صاxib الsunan qala xadaثna cmar ibn xafs ibn غiyaad qala xadaثani abi abi xafs ibn غiyaad can muحamed ibn abi yaحya الأslmi can يزيد بn abi umayaة الأcwar can yusuf bn cabdillah bn slaam qaala ra'aytu الnabiya nabigaan arkay أkhada asagoo qaatay kisratan jab oo min khubز الشhaciir jab yar buu qaatay gabal yar oo kibis shaciireed ah fawadaca calayha tamratan timir buu dul saaray timir buu saa u dul saaray markaasuu nabigu ku goostay wa qaala wuxuuna yidhi haadihi timirtan idaamu haadihi tan kosaarteedi weeye haadihda hore waa timirtii tan dambana waa kimistii jabka ahayd wa akala waana isku cunay ayib marka aydna waa idaamka adde haddaad rooti aad qalalan intaad cuni lahayd haddaad timir ku goosto kosaar unoqon waa iskoosaarahayaan waa adoo isku goostay cad hilib iyo isku goostay haadihi tan tada oo timirta aan haysto idaamu haadihi tan koosaarteedi weeye kibista jabka ah wa akala waana cunay wayna iskeenahayaan marka sanadku marka waxaa ku jira dacfiba ku jiro ninkan yaziid bn abi umayata waa majhuul yaziid bn abi umaya jahalaa ku jirta nimanna waxay leeyihiin maadaama uu dabaqada e, dhacahayo e, mxuu ahaayey dabaqa e, saro kibaaru taabiciin dhacahayo haadi ljahala waa tukhtafar wayna taxsiiniyin xadiidka wayna taxsiiniya xadaثna cabdالرaحman cafwan cabdالlah بn cbdالرaحman الdarimi qala xadaثna سacيid بن سulayman عan cabaad بn cawam الأsdi عan xumayd بn abi xumayd الطaويل عan anas بn maliki ana rasul ه sl slam kana yucjibhu الثufl kaana yucjibhu nabigu waxaa cajab gelin jiray wuxuu u bogi jiray aلثuflu dheri kuharaha dheri haraaga mxu waa xaaga sa u dambeeya ufli baa la yidhaahdaa digsiga inta ku hadho wey xaag iyo hadhaaga sooma iyo dig dabxigeenka dabxigeenka ayib aad buu u bislaaday oo si fiican buu u bislaaday waxaan korka yaalla mogta cayrin buu noqon karaa wuuna ka macaanya midka kale dadka qaarkoodna maba ogolo way dagaalamaya haddii xaagaag loo keeno wayba ku dilahayaan ayib xadiidkaasu waa waxaa lagu cileeyey waqfi baa lagu cileeyey sanadkiisu wuu fiican yahay laakiin waqfi baa lagu cileeyey oo cabaad ibnu cawaam alasadi baa xufaad badan baa khilaafay xufaad badan baa khilaafay marka oo iyagu xadiidka waqfiyey asagu waa rafciyey rafcigu marka waa khata sida raajixa ah bayhaqi iyo baa tilmaamay iyo keyrkiiba marka xadiidku waa macluul bilwaqfi wasawaab anahu mawquuf anahu mawquuf oo anas baa jeclaa wey anas baa jeclaa ee nabigu ma jeclayn waxaan jeeda cumar baa jecla cumar cumar anas baa wuxuu odhan jiray cumar wuxuu u jeclaa dacaamka athuflu dabxigeenka ama xagga ama dhiriga dhiriga wax ku hadha ayib waa dhaqan cumar buu ahaa ee dhaqan nabi maxamed ma ahay qaala cabdullaahi wuxuu yidhi asagu addaarimi markii la weydiiyey uu ka hadlaayey yacni maa baqiya min aacaam uflig buu fasiraya ila waa ariib eh athufl waa maa baqiya min aacaam maa maa baqiya raashinka la cunay wixii ka soo harayba mise waa digsiga waxa ku haraya salka iyo dabka xiga kaas dambaa loo badanya waa dabxigeenka waxaan ina waxaa xagga u naqaano baabu maa jaءa fi sifati wuduءi rasuuli lahi cinda aطacaam wuxuu baab yahay wuxuu ku yimid nabi maxamed markuu raashinka cunahayo qaabku u weyse qaadan jiray ama u farxalan jiray xadaثna أحmed بن الbغوي qال xadana ismاعيل بن ibrahim بن culayةa عan أyuba السkhtiyاni عan بn abi mulaykةa عan iبn cabaas أna rasul lah sl slam kharaja min alkhalaaء nabigaa suuli iyo masquul ka soo baxay faquriba ilayhi waxaa loo soo dhoweeyey aطcaamu raashin baa loo keenay faqaaluu waxay dhaheen aطcaam طcaam hadday saxaabadu iطlaaqaan ama timir bay ujeedaan ama qamadi ama timir iyo qamadi labadaa mid wey timirda marka daba lama saare qamadi la keliye un bay markaa noqonaysa ama jinsu طcaam baa looga jeedaa lakin hadday iطlaaqaan inamaa kana طcaamuhum الtamru wاlxinطaةu faqaaluu waxay dhaheen alaa naأtiika biwaduءin farxal maan kuu keeno nabi allow markii raashinka lasoo dhigay bay dhaheen farxal maan kuu keeno qaala wuxuu nabigu inamaa umirtu bilwuduu'i weyse waxaa la ifaray idaa qumtu ila salaa markaan salaad tukanayn baa weysayse la yidhi ee raashin markaan cunahayo weyse la ima dirin waduga hore haddaan farxal ku fasiro waxaa weeye farxal bay isxaabo dhaheen aan kuu keeno haddii weysada tooskaa lagu fasirana waa sida rag badan ay mareene siyaaqa dambe ee xadiidka cadayn bay le inamaa umirtu bilwuduu marka alaa naatiika biwaduin wayse maa biyo waysood maan kuu keena ee farxal maan kuu keenna ma aha nimanna farxal maan kuu keena weeye bay yihahdeen labada macnoba waa jira culmadu waa marhayaan midda farxalka ah ee soomaalidu caada iska yeelato marka raashin la keeno adoo hadda soo weysaystay oo biyuhu kaa tifqaaya haddi raashin la keeno farxasha sunaya kudhe sunay gacanta geliya sunna ma aha wax sunna farxalku uu yahay ma jiro wax daliila oo ku yimidna ma jiraane culamadu waxay leeyihiin eh, hadiyo goor in la faraxasho raashin kasta loo faraxasho waa ficl majuus wاnasaara sufyaan athawri iyo jamac min alfuqaha walmuxadisiina waaba diidi jireenba maxaa diinta ogosho muslimiintu ogol yihiin gacantu hadday wasakhaysan tahay uska ku yaalla waa la farxalan min baabi tandiif hadday nadiif tahayna waa lala geli oo waxaa weeyaan waa sunayn way sunaysan tahay hada huwa sawaab masaladan waa iska caado soomaaliyeed waxayna ka soo jeedaa dhaqan majuus bay ka soo jeedaa iyo rayur iyo faranji bay ka soo jeedaa salafkana waa hore sheegay ee mas'aladu waa maxay waa masalo u laabanaysa gacantu ma nadiif baa mise maya hadday nadiif tahay raashinka waa la cuni farxala looma baahno haddaysan nadiif ahaynna waa la farxalo nadaafadda darteed baa loo farxalan ayib sidii remiyiga shalay baan ceeljoogahana looga baahna iyagu remiyiga haddii raashin loo keeno le farxasha shalay baan ceeljoogahaba kudhihi shalay baan ceel joogay ceel oo shalay maxaa ka dambeeyey habeed geel baa ka dambaysay iyo iyo geel lahaanaadi marka waxaa weeye ceeljoog baan shalay ahaana looma baahno hawshan sunneeya uun laiska leeyahay oo farado nadiif ana looma baahno hawsha waxay ku xidhan tahay nadaafadday ku xidhan tahay hada huwa sawaab xadaanaa saciid bn cabdiraxmaan almakhzumi qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyaynata bnu dinaar almaki can saciid bni xuwayris can ibni cabaasin qaal kharaja rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam min alghaa'id nabigaa ka yimid meeshii uu ku dangudanayey ghaa'idku waa dhulka mutma'inka dhulka hooseeya waxaa weeye markaasi mudma'inka waagi dambe xaaligii baa lagu magacaabay marka waa xaaligii baa qaatay magacii maxalka alghaa'id waa alardu almutma'ina baa asal loo jeedaa taas ma hadda ku xambaarayna marka nabigu waa soo dalaguta wey kharaja rasuulu sal ly slam min alghaa'id nabigu wuxuu ka yimid dibadda oo uu kor fautiya biطacaami raashin baa loo keenay faqiila lahu waxaa lagu yidhi alaa tatawada'u nabi allow miyaadan weyse qaadanaynin faqaala wuxuu yihi a usallii faatawada'a miyaan tukanhaya aan weyse qaate raashin baad ii keenteene masalaad baa taagan ayib sobat nabiguna hawshaa ka diidan yahay ayib gacantaas hadday nadiif tahay waa raashinku waad iska cunaysaa ayib haddaysan nadiifayna waad faraxalan min baabi nadaafa nadaafadda ila waa ma'muur biha sharcan xadaثna yaحya بن muسى الblkي شheiku man شheiku التirmidي والنسائي qال xadثna cبدالله بن mayr الhمdاني qال xadثna qays بن الربيع الكوفي nin imaam فقيh qiimo badan mxadثu ahaa lakin waagi dambe weliya القضاء bالكوفة fasaء xifduhu marka xadiidkiisu inta badan waa la ضaciifiyaa ayb إlaa bmutaaبعaaت وشhawاهid xا وxadثna qتayبة بن سعيid qala xadثna cبdالكريم الجurjاني عن qays بن ربيع عن أbي hاشhم الرumاني عن زاdان أbو cمر الkindi عن سلمان الفاrسي qاala قرأت في التوراة towrad waxaan ka akriyey buui towrad waxaan ka akriyey ana barakata acaami alwuduءu bacdahu barakada raashiinku waxaa weeye in laga daba weysaysto markaad cunto kadib aad weyse qaadato ama aad faraxalato fadakartu linabiyi nabigaan u sheegay arrinkaas wa ahbartuhu waxaan u sheegon xusuusiyey bima qara'tu fi tawra tawrad waxaan ku akriyan ku ogaa faqaala rasul rasulka wuxuu yidhi barakatu acaami raashinka barakadiisu alwuduءu qablahu waa in hortii la faraxasho ama la weysaysto iyo wlwuduءu bacdahu ama gadaashii la weysto ama la faraxasho wuduan hunaana cl waxay u badan inuu faraxalka uu yahay faraxalashada uu yahay xadiidku sanadkiisu waa roon yahay laakiin waxaa ku jira qays bnu rabiic oo nin saduuqa fii nafsihi ah amaa xifdigiisu waa la daciifiyaa inkastoo tirmidi iyo jamaaca min ahli cilmi ay leeyihiin riwaayat riwaayat اqudamaai canhu waa qawiya riwaayat اlqudamaai canhu waa qawiya sideed xadiid buuna tirmidi jaamica kaga wariyaa qays bnu rabiic qayb ka midana wuu taxsiinay qaybna wuu daciifiya waa nin noocaas adugu sheekh bn cabdillahi nakaci alqaadi buu ku dhow yahay isku aafayna ahaayeeno rag xufaadood qiimo badan bay waagi dambe markay qudaad noqdeen bay mudaakeradii iyo muraajacadii ka mashquuleen markaasa xadiidka xoogu ka gadmaday dhibkaasaa ku dhacay xadiidkuna waxaa weye ma sugna xadid daciifa weeye shawaahidna ma laha baabu ma jaءa fi qowli rasul lah sl slam qabla الطacaami wa bacda ma yafrugu minh baabkaa inoo jooga insha allahu tacala waxba yaana sii citaalinni hada bilahi towfiiq